uu leeyahay horta carabku waa nicmo allah tabaaraka wa tacaala qofka ka faa'iidaysta waa nicmo aad iyo aad u weyn alam najcal lahu caynayni wa lisaanan wa shafatayni carabku waa nicmo aad iyo aad u weyn waa midka aan ilaahay ku xusno waa midka alla ku xusno subxaana wa tacaala waa midka aan nabi moxamed ugu salina sala allah alay wasalam waa midka aan kalaamka ilaahay ku aqrino waa midka aan jannada ku gallo waa midka ilaahay ku weynayno waa midkaan isku baranno waa midka isku xidhiidhinno waa midka isku afgaranno waana calaamad ku tusinaysa ilaahay cadamadiisa dhinaca kale marka laga eego waa abees ama mas kugu dhex jira waa mas adiga jirkaa ah ku jira weeye markuu roorana ku qaninaya marka waa mindi laba af leh marra waad khayr waxbaad ku qalanaysaa waxaad cunto marra ayadaa isku dhufanaysaa shug carabka horta markii la qiimeeyo intaasaan kusoo koobayaa haddii alla yidhaahdo macnihiisa guud carabka shayga ka dhasha hal shay oo ka dhasha ayay muxaadarada mar ku saabsanta oo dhinaca ku saabsan dhibaatooyinka carabka uu leeyahay hal qayb oo ku saabsan baan ka hadli doonaa magaceeduna waxaa la yidhahda alghiiba hiibadu waa xan af soomaaliga waxaa lagu magacaabi karaa wakhtiga la joogo musiibat lmujtamac bulshada dhib haysta weeye rijaalan wa nisaa'an shuyuukhan wa shabaaban xataa culamaa masalada ku saabsan carabku khatar wey waxaa la dhihi karaa waa musiibat lmujtamac ayamaa musiiba bimacnaa waxaaba yar qof ka badbaada mararka qaarkood waxay kugu soo gelaysaa niyad wanaagsan kuguma soo gelayso inaad qofka xumaan ku sheegayso laakiin waxayba kugu soo gelaysaa niyad wanaagsan bay kugu soo maraysaa hebel waa fiican yahay laakiin heblaayo waa gabarh wanaagsan laakiin ma taqaanaa ee gaaban tahay halkaas kaa soo gelaysaa heblaayo waa gabarh wanaagsan laakiin waa wakaa si yar bay kugu soo geli kolka hore ammaan bay kaaga bilaaban ay kaaga baxsanaysaa marka waa cudur la dhihi karaa daa'ulcudaal cudurrada waaweyn ee dadka ku dhaca qayb ka mida weeyaan maxaa iibo loogu magacaabay marka hore waxaan rabna inaan fahamno maxaa kiibe iyo xan loogu magacaabay waxaa loogu magacaabay sida ibnu manduur oo culummada luqada ka hadasha wuxuu leeyahay waxaa loogu magacaabay alkhiibatu min alikhtiyaab maqnaansho qofkaa maqan weeye waxaad xamanayso inta badan qof kula jooga waxba lama xanto laakiin markuu kaa kaa dhaqaaqo ayaa laxantaa haweenkuna waxayba leeyihiin dabeicad khaasu ah raggu ma leh inta badan raggu ma leh ilaa mid mid mooyeen dabeicadda dumarku ma taqaanaan laba gabdhood ba iska soo horbix wa isdhaafayaan gadaal bay u fiirinaysaa way yar tahay bal u fiirsada laba gabdhood iska soo horbaxoo isdhaafay oo toostan u socotay tanna toos u socota way yartahay inay fiiriso waayo maxaa ka fiirinaya maxaa ka raadinaysaa waa meelaha ay xantu ka timaado axad ulculamaa ayaa qof la hadlayaba hoosuu fiirinayay markaasaa la yidhi maadi fiiris markaasuu yidhi maya waxaan diidayaa inaan si xun kuu arko hadhowtana si fool xun inaad iila muuqato hadhowtana ay xar igu noqotaan ka baqayaa min alikhtiyaab baa la yidhaahdaa maxaa yeele qofku asagoo maqan weeye waxa laga hadlayo xagga isilaaxa luqada nebi muxamed baa fasiray sal ly slam wuxuu ku fasiray ma taqaanaan carafaha nabiyu sal اllahu alayh wasalam biqowlih atadruuna malghiiba xan waxaa la dhahaa ma taqaanaan qaaluu allahu warasuuluhu aclamu waxay dhaheen alliya rasuulkiisaa garanaya wuxuu yidhi dikruka bas waa inaad walaalkaa ku sheegto wax uu nacayo walaalkaa inaad ku sheegto wuxuu nacayo maxaa la dhahaa alghiiba aad u dhegaysa xadiidkan yaa buu leeyahay nabigeenna sala allahu alayh wasalam wuxuu leeyahay dhalinyaro dhegaysa xadiidkan man yadmanu lii maa bayna laxyayhi wamaa bayna rijlayhi admanu lahu ljanna gabdha dhegaysta xadiidka aniga laftayda waxaa islaahay dhegaysta xadiidka man yadmanu maa bayna laxyayhi wmaa bayna rijlayhi admanu lahu ljanna nabiga sal l slm wuxuu leehay yaa ii ballanqaadaya afkiisa wax ku dhex jira inuu ilaaliyo labadiisa lugood dhaxdooda xubinka taranka ah xubinka taranka ee laga dhalo ee laga tarmo yaa ii ballanqaadaya oon janno u ballanqaadaa allaahu akbar haye waxaa laga yaabaa inaad marka hore dhahdo ah, ah, anigu labadayda bawdiyood waxa ku jira waan ballan ballanqaadayaa inta awooddaada ah haye kan ma ka baxsan kartaa waayahay kan ma ka baxsan kartaa kan nabiga sal lay slam jannadiisu wuxuu ku xidhay qofka labadaa qabta oo ii ballanqaada inuu ilaalinayo aniguna jannan u ballanqaadaya jannada marka ciyaar ciyaar laguma helo jannadu waa maxay waa haali wuxuu kaloo nabigu yidhi sal اllahu alay waslm ina alcabda layatakallamu bilkalimati maa yatabayanu fiiha yazilu biha fi nnaari abcada maa bayna almashriqi wاlmaqrib alla tanna fiiriya haddaan qofaa wuxuu iskaga hadlayaa kelimo kaftana isma laha kelimadan dhib baa kaa soo gaadhaya ogow hadda kelimadan dhib baa kaa soo gaadhaya isma leh waa kaftamaya klima ytakalamu bilkelimati maa yatabayanu fiiha muusa hubsanin kelimadaa uu iskaga hadlay mataqaanaa kelimadaa meeshay geynayso waxay ku tuuraysaa naarta wax ka fog qoraxdu meeshay ka soo baxdo iyo meeshay u dhacdo intay isu jiraan meel ka fog yacni qofka naartiisu waxay dhannaanaysaa meeshay qoraxdu ka soo baxdo iyo meeshay u dhacdo wax ka badan in la ego naara loo diyaarinaya kelimadee wey waa kelimo uusan hubsanin inay sax tahay iyo inuu khalad tahay iyo inay khalad tahay wuu iska kaftamayey khalaas yahwi biha fii naari jahannam naarta jahanname ayuu ku hoobanayaa toddobaatan sano in loo socdo nacuudu billahi tabaaraka wa tacaala hadda maxaan faaisanay hadda maxaan faaiidaysanay waxaan faa'iidaysaneen maqalay maxaan u baahannahay samicnaa wa casayna mise samicnaa wa aacna samicnaa wa aacna xusuuso markay gabadh walaashaa kuu soo wareegtay guri kugu timaado oo ay sheeko kuu bilowdo xusuuso cajalad baa loo daaraa muxaadara youtubeka loo geliyaa hayaan inay tahay waaad ku garani way carari sidii qof shayaan qabo car arrintaa sameeya car gabadhee samaysa bal markay kuu timaada waxaad dhahdaa muxaadaradan baan dhegaysanaynaa youtube ku jirta aan arkay balkaalay dheh xoqonaysaa marka hore wax yar markay fadhiidana waxay kule abbay waan ku soo marayey waan sii socone haddee wakaa waan ku soo way tagtay jaha way baxday maalin dambe hadday kugu soo daydo oo saa ku dhacdo waxay dhihi islaantaasi maya maya taa looma tegayo laakiin maxay rabtaa waxay rabtaa adduun iyo aakharaba wixii dhintay iyo wixii nool looga sheekeeyo soo maaha adigu laakiin ma garanaysid qashin baad arursanaysaa hawe khaldan baad qaadanaysaa markaasaa dee hawe khaldan qofka qaata oo nuuga cudurraa ka dhalanaya ma ogid laakiin adi jirada khatar wey eh, waktiga kooban waxaan samaynayaa axaadiia bas aan ku ekaanaya insha allah si aan axaadii badan u qaadanno nabigana ugu raaxaysanay hadalkiisa sal اllahu calayh wasalam xadiikii mucaad binu jabal intuu nabiga ka soo sheekeeyey eh, waxyaalaha jannada lagu galo oo towxiidka iyo salaada iyo soonka iyo zakada iyo salaatuleylka iyo jihaadka iyo kulli waa la soo sheegay markaasuu wuxuu yidhi alaa uhbiruka bimalaaki dalika kulli ma kuu sheegaa shay haddaada ilaalinin waxaan horay kuugu sheegay waxba kuu tarayn ma kuu sheegaa shay haddaadan ilaalinin waxaan hore kuugu soo sheegay ayna waxba badan kugu qabanaynin qultu balaa yaa rasuul allah faahada bilisaanihi markaasuu nabigu carabkiisu qabtay sal llahu aleh wasalam wuxuu yidhi qaala kufa canka haada kani dagaal buu kugu hayaaye iska qabo kan dagaal buu kugu hayaaye iska qabo kufa calayka haada kani dagaal buu kugu hayaaye iska qabo mucaad wuxuu yidhi yaa rasuula allah ma waxaanu carabka kaga hadallaa naloo qabani mucaadow hooyadaa kuwaydaye dadka ma wax kalaa weji weji naarta loogu tuuraa ama qadqadaad loogu tuuraa ilaa kan waxa wuxuu ka shaqaystay ma ahane kan wuxuu shaqaystay unbaa qofka naar lagu geeyaa inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun carabkii waan aamusiin kari weyne carabkii la fadhiisin waa ma aragteen inuu hadluu rabaa inuu wax cunuu rabaa waa maruu hadlayo iyo maruu wax cunayo nabigu sal allahu alayh wasalam wuxuu kula dardaarmay kan iska reeb ayuu nabigu ku yidhi mucaad binu jabal radia allahu tacaala canhu wa ardaah qur-aanka ilaahay wuxuu ku leeyay tabaaraka wa tacaala walaa yaktab bacdukum bacdaa saad qorana ma soo suurat lxujuraad ma weliba waa aayadda labayo tobnaad qofka doonaya inuu aad u sii baaro walaa yaktab bacdukum bacdaa war yuusan xamanin qaarkiin qaarka kale ayuxibu axadukum an yakula laxma akhiihi maytan fakarihtumuu ma jecelya qof ma jeceshahay gabadh ma jeceshahay wiilow nin yahow aniga walaalka oo muslima intaad hortaada dhigto isagoo mayda kadibna aad mindi soo qaadato kolba xubin jarato raalli maku tahay ka jawaabhaya raalli maku tahay waa maya xantu waxay la mid tahay adigoo qof walaalkaa ah oo mayda cunaya waana miiaal balaaqi ah oo raa'ica oo cajiiba ah, oo tabaaraka wa tacaala alla uu noo sameeyey a yuxibu axadukum an yakula laxma akhiihi maytan fakarihtumuu mayd baa lagu shabahay si lagugu sheego xaaraamnimada qof muslima hilibkiisa in la cuno inay xaaraam tahay waxaa laguu sheegay waxay naftu garanayso oo ah bakhti in la cuno weliba qof insaana inay naftu diidayso waylun likulli humazatin lumazah wuxuu leeyahay alimaam shinqiiti raximah اllah tafsiirkeedu waa yakulu luxuuma اnnaasi wayacanu calayhim waa qofka dadka hilibkoodana cuna haddana dura wax ka sheega hadda inagoo qof intay dhaaftay baa qabaail dhan baa lagu dhihi reer hebel ahaa khayr ma reer hebel khayrba ma laha lagu dhihi caalim baa ku jira mumin baa ku jira taqi baa ku jira markaasaa lii reer hebel khayrba ma leh adwaaya adu kuwaad ku dhalatay kuwaad ka dhalataa wada awliyaa xaggaa laskugu taga aakharo aakharo markii laskugu tago reerkaaga soo geli fayl ayagoo wada awliyaa kuwa kale naar geli maadaa naarta leh oo maadaa jannada leh seed qabiilla naar oo u guri kartaa qabiilkaagina janno u geli kartaa waa aaya fi ljahaala wاlhabaa wاlxamaaqa laakiin waa cudurku markuu lafaha gala qabiilku saasuu soo uraa qur-aanka ilaahi subxaana wa tacaala aayado aad u fara badan buu noogu sheegayaa waxaa ka mid ah axaadiia nabig sal slam faina dimaa'akum wa amwaalakum maxaa ku xiga wa acraadakum dardaarankii nabiga waxaa ka mid ahaa wardadow dhiiggiinna xaqdarro inaad ku daadisaan xaaraam weeye xoolihiinna xaqdarro inaad ku kala cuntaanna xaaraan weeye inaad sharaftiinna wax u dhintaanna xaaraan weeye sharafta qofka wax lagama sheegi karo acraad qofka muslimkaa ah sharaftiisa waxa lagama sheegi karo bal nabigu sal l slam wuxuu leeyahay axaadiia waa wada saxiix maa bayna xasanin wa saxiix ina arba riba riba midda ogu khatarsan ogu xaaraansan alistitaalatu fii cirdi lmuslimi biqayri xaq inaad qof muslima sharaftiisa ku xadgudubto bal min akbar اkabaa'ir istiطaalaة اlmari fii cirdi rajuli muslim bigayri xaq waa dembiyada ugu waaweyn caaisha <coughs> radi allahu tacaala canha waxay tidhi maalin baa nebiga la fadhiyey markaasaa waxaan ku idhi rasuulka ilaahayow xasbuka min safiya safiya waa xaasaska nabiga sal la alay slam gabar ka mida wey saasaa ana bay tii xasbuka min safiya maxay ishaaraysaa inay gaaban tahay safiya inay gaaban tahay miyaadan ogeyn baa dee miyayna kaaga fillayn dhagaysta nabigu wuxuu yidhi sala alla alay wasalam laqad qulti kalima caaishay waxaad ku hadashay kalima low musijat bimaai lbaxri haddii badda biyaheeda lagu dari lahaa ay badduba qurmi lahayd badda dhan baaba soo uri lahayd kelimada maxay tahay waa xataa afkeeda kamayn soo saarin maxay samaysay ishaaro unbay tidhi waxay ishaartay ina hee inay gaaban tahay haddee gaabnida soo ilaahay ma abuurin oo dheerida soo ilaahay ma abuurin inaad dheer tahay ma inaad caqli badan tahayba inaad dheer tahay ma inay qurixi kugu soo aruurtayba maya xubin haddaad ku qurux badan tahay oo dheerarka ah xubno badan bay midda gaaban kaaga qurux badanta hortaa iimaanso ogow taa ilaahay xikmadiisabuu sida wax ku abuuray tabaaraka wa tacaala laqad qulti kalima low musijat bimaai lbaxri lamazajatu way qurmin lahayd ayuu nabigu leeyahay sal اllahu alayhi waali wasalam saxaabiga la yidhaahdo maaciz uu zinaystay kadibna xad baa laga gooyey kadibna dhagax baa lagu dilay kadibna saxaabada saxaabi ka mida ah ayaa wuxuu yidhi waxbuu ka sheegay markaasuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam miyaadan ogayn qofka inuu towbad keenay towbad intaa dhan ka sheegaas wey waa la diidan yahay ka sheeggaa wey waxa la diidan yahay waxaan rabaa inaan dhaho haddaad aragto qof wax dadka xamanaya waa qof la'iim ah waa qof liita intaa ii qor qof dadka xamanaya haddaad arto waa qof liita waa qof la'iima waa qofaa isku fillayn waa qof asaga dhanba iska shikisa wey iskuma fillo la'iim baa la yidhaahdaa qofkaa waxaan rabaa oo kale inaan dhaho xantu camalkay baabi'isaa salaadaadii bay kaa baabi'inaysaa oo soonkaagii kaa baabi'inaysaa wahaakadaa khayrkaagii bay kaa baabi'inaysaa sadaqadu culimmadeennii hore nin ka mida wuxuu yidhi anu haddaan qof uun xamanayo hooyadii baan xamanaya hud buu akrinayay markaa hud buu akrinayey markaasaa la yidhi dadkiibaa way isku kaceen markuu khudbada ka baxay baa wuxuu yidhi haddaan xanto qof camalkaygii baan siiyey waa qof aan jeclahay haddaan qof un aan jeclaanayo oo camalkayga iyo salaadayda aan jannada ku geli lahaa haddaan qof uun u goynayo hooyadii baan u goynaya baan hooyada xanta si hooyaday ee camalkani aakharo ugu buuxsato annaga waxaan samayno ma taqaanaa qof cadowgaaga abaad xaman maxaa iskugu dartay marra inuu cadowgaa yahay haddana aad siisay maxay ajirkaagi laba khasaaraad qabtaa mar ajirkaagi baad siisay marra mara cadow buu kuu yahay oo de saaxiibbe ma tihiin laba dhib baa ku haysta marka hooyadaa xamo haddaad cid xamanayso ma xamanaysid hooyadaa soo ma aha ajirkaaga iska sinin dhegayso xadiidkan waan ogahay in badan inaad maqasheen shalay masaaidka maxaadaran ka dhigay waxaa idhi shay cusub idinma sheegayo wadakir faina dikra tanfacu lmuminiin atadruuna man ilmuflis qofka caydha ama taqaanaan aan waxba haysanin waa qofkaan xoolo badan lahayn maya waa qof la imaanaya salaad badan soom badan zake badan wax badan la imaanaya haddana wuxuu imaanaya qofuu caayay waqad shatama haada kani waa caayey kani wuu caayey kani xoolihiisuu qaatay kani waa qadfay wa wa aakhare fayl bay u soo gelayaan aad u dhegaysta waadna qaawintaya dharra ma qabtid aakhara taagan tahay jahanamo xarkaa lagu soo hayaa qoraxdana halkan ay taagan tahay qabiil iyo qoys maanta waxba kuuma tarayo markaasaa waxaa laga siinaya kana ajirkiisibaa laga siin kana ajirkiisi in leeg baa laga siin kana ajirkiisi in leeg baa laga siin dadkii oo weli fayl ku jirabaa waxaa dhammaanaya salaadii waxaa dhammaanaya soomkii waxaa dhammaanaya xajkii daacadii haye ilaahay ilaahayna cid buu dulmiyaa soo qof walba xaqiisa ma rabo iska taga dadkii lama dhaayo dunuubtoodii intii la soo qaado intii dembigiisu u dhanna ayaa lagu tuuri malaa'igta waxaa la dhihi dhulka ku jiida naartana ku tuura awa xijaabkaagii awa salaadaadii awa soonkaagii awa sadaqadaadii awa qur-aankaagii dad baad u wasacday dad baad siisay dad baad u qaybisay guryahooda jooga hadda culamadii baa ku darmatay maxay diinta ku baraysay inaad haddana xamato fadhi kudirarka lagu soo daro aadadka qaadka lagu cuno yaabka soo kordhay iyo bidcada cusub bay ka mid tahy idan haddaad cid xamanayso waxaan nidhi camalkaaga ayay baabi'inaysaa ayaanu nidhi camalkaagay baabi'inaysaa mid kale aan kugu daro xantu diintaaday baabi'inaysaa hadda koor hadalka inama xustaan qof xanta hadday artaa waa qof liita sooma dhihin qof liitana dee diinba laguma hadlayo saa daraaddeed diintaaday baabi'inaysaa bannaankay ku soo dhigaysaa waayo haddaad noqoto qof xan badan laguguma aamini karaba xadiidka nabiga sala allah alay wasalam akhlaaqdaada kaa dhunsan sooma canta badan waxaa keena hadalka badan baa ladhahaa laa tukir اkalaam hadalka ha badinin man kaura kalaamuhu kaura saqaطuhu qofkuu hadalkiisu bato dhacdhiciisaa bata waman kaura saqaطuhu qofka dhicdhiciisu batanahaye maxaa dhaca kaura dunuubuhu dembiyadaada ayaa badanaya oo dembi badan baad ku dhacaysaa hadal kaloo yaa badan adinku daro xanta aad arkaysaan yay cunto u tahay ma taqaanaan suugo raashinku soo suugo looma sameeyo oo maraq looma sameeyo oo markaa raashinka laguma daro haa markaad cunaysana soo markaa suugadii kuma macaanaynayso nacam xanta yay suugo u tahay ma taqaanaan eyga waa idaamu kilaabi nnaas dadka eeyadooda ayay sugowta bimacnaa maxaa laga wadaa dadka dadka u liita weey waxa waxanta la rabaa in lagu dhaho dadkaasaa fadhiga ku quruxsada inay dadkuba eeyey leeyihin buu rabaa inuu ku dhaho si kooban inaad qofka xamato maxaa kuu keeni kara halkaa inuu iimaankaagu hoos u dhaco o qoro qodobka waa muhiim iimaankaagu hadduu hoos u dhaco waa wax kugu keeni kara dadka inaad xamato maxaa yeelay shayga kuu diidaya xanta waa iimaankaa iimaankii baa hoos u dhacay khalaas labo inaad saaxiibbo xun yeelato muwaafaqat alaqraan inaad saaxiibbo xun yeelato ood la fadhiisato qodobka saddexaad inaad noqoto qof xaasida hebel maxa waxaa loo siiyey hebel muxuu iga qurux badan yahay hebel muxuu iiga xoolo badan yahay heblaayo isku mar baan isku galaas bayn ahaynaysa ay jaamacad ku dhammaysay anigana aan waxba ku baran waayey socaadee xaasidnimadu waxay keentaa xanta qodob koobaad muxuu ahaa idinkaadi weydiini qodob koobaad sheega muxuu ahaa iimaanka oo daciif noqdo qodob kalaad muxuu ahaa ya xaasidnimada ma qodobka labaada ah. saaxiibka xun dhalinyaro ma maqlaysaan ma maqlaysaan mise ma maqlaysaan ma fahamteen mise waad maqasheen ma maqasheen mise waa fahamteen waad maqasheen ma maqasheen maya inta wax laga maqlaa inta wax laga fahmaa ma maqasheen mise waa fahamteen waa fahamteen qodobka saddexaad muxuu ahaa xaasidnimada adiladeeda ayay iska leedahay laakiin kelimadaa la yidhi aad u soo koob si maxaa la intaa cagsigeedana waa inta wanwanaagsan ee muhiimka ah weeye siiradii dadka wanaagsanaa oo la akriyo iyo waxaasoo dhan qofka xanta badani abaalkiisaan kusoo khatimaya abaalkiisi muxuu yahay nabigu sal l slam wuxuu yidhi yaa macshara man aamana bilisaanihi war qofka carabka uun ilaahay ka rumeeyeyo muslim baan ahay iimaanku halkan ma fadhiisanin muslimiinta ha dhibin cawraadkoodana ha raacraacin yaa kuu dirsaday adig meeqa ceebbaad leedahay malaa'ig maa tahay yaa kaa ceeb yaa iga ceeb badan muxuu yihi ninka shaacirkaa wallaahi low calimuu sariira qabiixati la aba salaama calaya man yalqaanii wallaahi qalbigayga xumaanta iyo qashinka ku jira hadday dadku ogaan lahaayeen maba ayna isalaameen ina ilaahay baana asture waxa qashinka ku jira qalbiga haddii bannaanka loo saari lahaa oo nin bal koobkaa biyaha hadda galaaska biyaha ku jira waa la arkaa ka warraba haddii saa qofka laga dhigi lahaa bini aadamka ya qofku qabiilku halkaa u joogo midkuu qabiilku halkaa u joogo midkuu xaajiska halkaa u joogo midkay macsidu halkaa u joogto ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun ilaahay sitiin waay wuu naasturay sooma wallaahi waxa qalbigayga ku jira hadday dadku ogaan lahaayeen imaba salaameen qofka muslimiinta cawraadkooda raacraaca asagana ilaahay baa raacraaca qofku ilaahay raacraaca cawradiisana waa la fadeexeeyaa ayib adiga meeqaad ceeb leedahay marka ceebaha way badan yihiin si ilaahay ceebtaada u asturo adiguna ceebaha dadka astur hadal qiimo badanoo fiicanna wuuba noo imaan doonaa oo mawduuca ku saabsan cadaabka iyo ciqaabka waxaa ka mid a alcadaabu fi lqabri in qofka qabriga lagu cadaabo nabigu sal ly slm wuxuu yidhi qabri buu soo maray nabigu sal ly slam mara biqabrayni laba qabri buu soo maray oo labaduba la cadaabayo maxaa ka mid ahaa mid ka mid ah he dadku xaman jiray inaa lilahi waina ilah raajicuun yaa diyaar u ah in qabriga lagu cadaabo daa dadka islaamka daa dadka muslimiinta ah dadka hilibkooda daa ha cunin iska daa alcadaabu fi naar nabigu sal ly slam habeenkii samada loo qaaday ma maqasheen ayaa wuxuu yidhi marartu biqawmin lahum adfaaru min nuxaasin yakhmushuuna wujuuhahum wa suduurahum dad baan sii maray ciddiyo dhaadheer oo wejiyadoodiiyo laabahooday iska diiranayaan faqultu man haaulaai ya jibriil jibriilow kuwan waa kuwama qaala haaulaai aladiina yakuluuna luxuuma annaas wayaqacuuna fii acraadihim ina lilahi wa raajiun waa kuwa dadka hilibkooda cuna ee sharaftoodana wax ka sheega wuxuu kaloo nabigu sal l slam man akala laxma akhiihi fi dunya qofka adduunyada markuu joogo walaalkii hilibkiisa cuna maalinta qiyaamabaa hilibkii loo soo dhoweeyaa cunbaa la dhihi waa adiga adduunyada cunaye soo hadda meesha fadhi lagama yaabo inaas cunno aakharo ma ku faraxsan tahay walaasha aad masaajidun ku wada jirtaan in aakhare laguu keeno layo tafadalii hanii'an mari'a ku faraxsan tahay iska daa iska daa ha cunin fartan ka qaad ilaahay tabaaraka wa tacaala in badan buu caayey iibada waqad nazla calaykum fi lkitaabi an ida samictum aayaat illaahi yukfaru biha wayustahzaw biha falaa taqcuduu macahum hala fadhiisanin qof wax xamanaya haddaad aragto haba la fadhiisaninba weliba waa inaad difaacdaa intaynan gabar walaasha weligaa ma difaacday ma tiri jooji ma ku tiri weligaa jooji ma ku tiri mise waxaad leeda waa saaxiibtay haddaad dado jooji way kaa xumaanaysaa man daba can muslimi can laxmi man daba can laxmi akhiihi biاlghiiba kana xaqa calى اllahi an yuctiqahu min الnar riwaayo kale man radda can cirdi akhiihi radda allaahu can wajhi naara ywma alqiyaama qofka walaalkiisa muslimka a difaaca adiguna maalinta qiyaama ayuu alle wejigaaga naarta ka fogeeya intaynan hadda ballan ma ku gallaa hadday gabadh muslimada kuu timaado ama wiil oo qof uu kula xanto inaad doodo si maalinta qiyaamahee alla tabaaraka wa tacaala uu naarta kaaga xoreeyo oo wejigaaga naarta oga ilaaliyo subxaanahu jala waala mise ballankaa ma qaadi karno waa ballan adag soo maha ya waa ballan adag ana darsi baan dhegaya idinkana shee maxamuud baa idin dhabe maxamuud baa idin dhabe idinkana laa yuxib allahu ljahra bisuui min alqowl hadal xun in lagu hadla buu diiday alla tabaaraka watacaala nabiguna muxuu yidhi laysa almu'minu lacaanan walaa faaxishan walaa mutafaxisha muminku mid aflagaado badan maaha mid cay badanna maaha muminku waa hayin waa layin waa mid jilicsan oo dadka iska oo dadka iska cafiya aan ku dadaalno carabkeenna inaan xifdino oo aan qur-aanka ku camirno oon salliga nabiga ku camirno oo aan dacwada ku camirno alla tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaa oon weydiisanayaa inuu maalinta qiyaamo uu nagu badbaadiyo carabkeenna waxaanu kaga shaqaysannay oo khayr ah oo qur'aan ah oo dikri iyo xus alla ah salliga nabiga sal اllahu alيه wasalam inahu waliyu dalika wاlqaadiru calayhi wjazakum اllahu khayra wbaaraka اllahu fiikum waaxsan اllahu ilaykum wاsalaamu calaykum wraxmat اllahi tacala wbarakaatu